baabu taklidi taxriim riba riba xaaralnimadeed adkaanshadeedi anbaabey qaala lahu tacaala ilahay may ka kole aladina ku yaakuluuna amayaan ariba riba amayaan laa yaqumuna magumaayan ilaa kamaa yaqumu ladi ilaa ka kiyaami ladi ki gumawshay oo kale gumaayan yatakabadu fasaadiyeyhu ladigasoy ashaydaan shaydaan fasaadi min almasti yani janka fasaadi min almasi taabashi inaka fasaadi kaasdin gumaayo oo kalen gumaaya dalika almadkuuru madkuurkaas kaasana haabitun waxaasilon wa bianahum bisababi anahum ana aladina ladinkaas oo ribad aamayanba kaaluu kagoolen inama inkalmahane albaycu becga mislu riba ribo oo kale waay kagoolen oo yani beeciya may kawelan masalan ribo oo kale lamideya ribadii xaaramta hayti ya yani becgi kamislen becgii halaalahaye xaaram kamislen wa inama qaal bianahum bisababi anahum dalika madkuurkaas kaase taabitun waxaasiln wa bianahum bisababi anahum yooba kaalo kagoolen inama inkalmahane albaycu be mitlu riba ribo oo kale ay kagoolen waaxala allahu ilahay may halaalka dhikay albayca be iyo halaalka dhikay waxarama huwa ilahay may xarimay xaramka dhikay ariba ribiya ilahay xaramka dhiki faman jaa lankinkooyo humanku mawcidatun wacdaha deerto mawcidadaas oo min rabbihi rabbi man manka rabi ku ahaati yani wacdadaas deelto fantahaa reebtoomo oo ribadi i waxyaalihi xaramta ilaahay xarimi ku reebtoom falahu man kaasale ma salafa wali tabiya leye wali horlaan tabiya le wa amruhu amrullahi ilahay amarshay wa amruhu amru man mankaas amarshayna ilallahi mufawalun ila llahi ilahay lan wa oo taxta mashiiat illaahi akajarwa waman caada lanki nagado marki ogaadi bacdishe ka nagado ribadi inagado faulaaika kuwaasi asxaabu naari naar asxaabteed hum yo khaaliduna waareen fiha fi naar naarta disha kuwaareen ari alla subxaana wataala yamxaq llahu ilaahiy tire ariba ribiya tire wayurbi ala ziyaadiye asadagaati wa sadagaatkana ziyaadiye e yadhabhu yamxaq llahu ilahiy tire e yadhabu ilahiy tabiye hu ariba ribadiya tabiye wa yani ribadiya tabiye ima bilkuliya min yadi saaxibihi mis barakada maalsha barakada ku kugaade maalshi dhonga latabiye yani misme maalka barakada ku kugaade labadaba wayurdi ilahay ziyaadiye asadagaatini ziyaadiye e yaziduha ilahay kordhiye bilbarakati wanama ilahay kordhiye yani sadagadeeda dhiibtiya maalka ilahay ka kordhiye wa maalki ribaka jarton maalkas yani refasaade yani barakada ilahay kugaada wa ila qawli qawl ilahi tacaala ilahay golshinti lagu deeri ya ayuha aladina aamanu itaqu llaha ilahay koobsada wadaru yani waa kay kutaba ma baqiya walibaga hadi kutaba min ariba eh, riba walibaga hadi kutaba وama aحadيث ayaatkasi dalil ribada xaaragnimadi وama aحadيث aحadيث fakasirat fahiy aحadيث kasirat ti badan waay fi صaحيح صaحيح ishay ti ka badan waay mashhurat ti mashhure waay aحadيث yade ti mashhure waay minha min aلaحadيث aحadيث may kumida حadيث abi hurayrata abi hurayra حadيث ye kumide حadيثkaas o aلsaaبق anin dhagay fi lbaabi ninka dhagay gabla gabla lbaabi baabka mortisaa وan ibni masudin radi allahu taala canhu qala cabdالlahi ibn masud may ka golay lacana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasul sha may lacnaday akila riba riba ki amaay wamukilahu mukila riba riba ki an siyaay oo kisiyaay mana kisiyaay oo ribadan zaaidkan dheeraadka gaaday dareeraay dadaan siyaay lamadaas ba ilahay lacnadi haaliban yani akliga la cabiray haaliban ahaanuma ribadaas qaadashadii oo dhan ba xaarame mana lacna allah lacna rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasul shay lacnadi akila riba riba kiyaamay wamukila mukila riba riba kiya an siyaay dad siyaay oo dadasa nagdaay dad siyaay ribo nafsiye rawa muslim muslim iya adid kuriyay zaada tirmidiyo imaamu tirmidi may ziyaadiyey waayru ayru tirmidi may ziyaadiyey washaahideyhi washaahideyhi shaahiday riba riba hani onayo lacana rasuul llahi lacnadi sala allahu alayhi wasalam akila riba wamukilahu may ka daraya washaahidehi lamadi kumarkaati nagdaayan shaahidehi shaahiday riba riba lamadi kumarkaati nagdaayan wakatibahu katiba riba riba ki abtugaay intaasa ku markaas nagdi yani intaasa rasulka lacnadi a ki abtugaayay oo wala marki on ribadaas salgalo abtugaay ilamadi ku markaas nagdaay iki ami iki dalaansi intaasa rasulka lacnadi a lacnan makoes ilaa shay xaaramay marki la sameey ribada kalku amawsheni xaaramiya hadidka tusirs baabu tacriimi riyaa istutu taarangnimadeedi enbaabay qaala lahu tacaala ilahay may ka goolay wamaa umiruu walhaal ma umiruu yo lang amarnanay yani wama tafaraga ladina ahid hora kiranta wama umiro walhaal ma umiro yolong amarniye yashal saben ila liyacbudu aabudan la amri allaha ilahi aabudan mukhlisiina haalan khalisaayan daacada lahu lilahi ala diina hingaankan khalisaayan xunafaa haalin ku ilano oo diinulkufra ku ilide diinlisaman ilide waqaala allahu tacaala ilahay may kagolay laa tubdilo unburiiden sadagaatikum sadagyaalkin isin dhiibatan unburiiden bilmani mana sheegado unkuburiiden waladaa wa wabiladaa dhiban kuburiiden oo lankibsatagada siidaan afligaadininka darkena dubkaasen kuburiiden kaladi ka ibdaari ladi ki buriyaw shay oo kale buriiden yunfigu huwa ladiga maalahu maalshay nafaqeeyay riyaa annaasi daska aragsinyadiyo daraadiyo nafaqeey daska kin argeena daraadiyo nafaqeey sadagadiis idin buri oo kale isina buriden wa kaladi laa tubilu sadagaatikum sadagaatkin buriden bilmani mani sheegadoon on kuburiden waladaa wabiladaa dhiban kuburiden kaladi ka ibdaari ladi si buriyo shay oo kale buriden yunfiu huwa ladig nafaqeeyay maala maal ladi ladig maalshay nafaqeey riyaa naasi dadka yani istus dadka istusowkooda daraadiya nafaqeysa in buri oo kale buriden wa oo sida yani mali sheegada sadagada buriyaaso isatusno yani sadagadi buriye waayo amalka marasuubiya ila ilaas ikhlaas alan baahay ilahay darsis la ahaado halkin arag oo halkin dheeg on haan waqaala lahu tacaala ilahay may ka golay yura-una may ba istutusiyaayaan annaasa dadka istutusiyaayaan ee dadka munaafiqiinta maysatusiyayan dadka istatusiyaayan walaa yadkuruna muusayan allaha tacaala ilahay muusaayan ilaa qaliila walyar san maahin waan abi hurayrata radi allahu taala canhu gaal abu hurayra may ka goolay samictu rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay yadheegi dheegi rasuulka halka goola iya dheegi qaala allahu tacaala ilahay may ka goolay ana ana akna shurakaai shurakada kan oo anka sanaasan ahaa ani shirki shirki heshina sanaadku ah shirka man baahani yari alla subxaana watacaala man camila lanki camal falo camalan camal camal falo ashraka huwa manka widaajiyo fihi fi lcamali camalka fishay maciya an macagay ayri keyrkay widaajiyo taraktu kutabehu mankaasay ku wa shirkahu maca shirki shirki shayna kutabeer alla subxaana watacaala qaala allahu tacaala alla may ka goolay yani tacaala huwa alla sare may ka goolay ana an akna shurakaay shurakada ki onay untanaasanya ahaa ani shirki shirkina tanaas waa shirka manbahan yari alla subxaana watacaala camal oo lankala liilwilahajiya mafada ilaah man camila lanki suubiyo camalan suubi camalkaas oo ashraka huwa manka wilaahajiyey fihi fi lcamali maciyan macagay ayri keyrkay widaaji taraktu kutabe hu mankaasoyna kutabe wa shirkahu maca shirkihi shirki man mankaas shirkishayna kutabe wa awa muslimo muslim iyo adidka weriyey istatuskaasa la harimaayo harame wa wa canhu can abi hurayrata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra may goolo samictu dheegi rasuul allahi dheegi sala allahu alay wasalam yaqulu rasuulka halka goolaw iyo dheegi ina awala annaasi dadka kan horey yuklaa laxukmiyaa awalka suge yawma alqiyaamati fi yawma la laxukmiyaa caleyhi cala lawali awalka korshay laxukmiyaa rajulon rajul wa rajulkaasoo ustushhida lishahiid weelay oo fi macrakati lkufaari gaalas dagaalsha ka dhamadi fa utiya bihi birajuli alalakooye facarafa ilaahay ka siye hu rajulka ya ka siye nicmat allahi alla nicmadiis ya ka facarafa huwa rajulkina kase ha nicmadi yaqiraday kase qaala lahu tacaala ilaahay ma erayre famaa camilta may soo bedi fiha fi nicma intaas nicme kasiy odoonkao may soo bedin qaala rajul rajulki may ka gooley kaataltu degaalimi fika liajlika ada darta wa ilaah un degaalimi hataa ustushhidtu inti ana shahiid laook weela qaala lahu tacaala ilahay may ka gooley kadabta beena sheegdi walaakinaka adgaatalta degaalanti liayubaala inilakaeron degaalanti jari-un huwa jari-un langeese diirin waay halkeero daraadeen degaalantay fakad giila laka adi laakin ari jari-un tiya ari uma umira huwa rajulki walji amre bihi birajuli rajulki al amre fasuxiba huwa rajulki waljiide ay jura waljiide calaa wajhi waji rajuli rajulki wajishiya afkalangiliye afkalangiliye waljiide wa xataa ulgiya huwa rajulki inti lakutuuro fi naari naarkiisa lakutuuro warajulun way kalama rajul way rajulkaas oo tacalama huwa rajulka baraday alcilma cilmo baraday wacalama huwa rajulki baray hu alcilma cilmagi bari wagara huwa rajulka akriyay alqur'aana qur'aan akri fautiya bihi birajuli rajulki ala lakooye facarafa huwa ilahay kasiyey hu rajulkiya kasiyey nicmataho nicamahu nicamalahi ilahay nicmiyaalshay oo fara badan lankoobo korniya kasiye intaa kay nicamo kasiinayere facarafa rajulki kasey ha anicama nicamtiya kase a ah, ilah wadin welidhirtaasay qaala lahu tacaala ilah inay ka golay fama camilta may soo bidi fiha fi nicami nicmiyaalkasanakin gobdi may soo bidi qaala rasuulki may ka golay tacalamtu ana baradi alcilma cilmiya baradi wacalamtu barayu alcilma cilmana bari wagara'tu ka akriyay fika addartawa ilahu alqur'aan qur'aan akri qaala lahu tacaala ilahi may ka golay kadabta beena sheegdi walakinaka ad barati liyuqaala inilakero daraajen barati caalimin huwa caaliman waay lankin caalim waay cilmi badanya caalim waay inilakar barasi wakad ataafide alqur'aan aafid liqaala laka inilakin arhuwarajulkan gaariyan waay lankin lang xaafide qur'aanka dhan kor kucifiya wa inilakar daraadi en barasi waay fakadagila wal hakin ari yo ina addunyada hakinka ari wa bes hadantu walmakinyal fama umira bi birajuli rajulki alamare fasuxiba huwa rajulki yalinjiide cala waji waji rajuli rajulki wajija yalinjiide xata ulgiya huwa rajulki inti lakutuuro fi naari naari fi isi lakurid warajul aykangal rajul rajulkaasoo wasacallahu ilaahay waasacweelay aleyhi ala rajuli rajul korshe ilahay waasacweelay maali hanti ilaahay si waacdallahu ilaahay siyey wa wasaca siiye fasirinata waacdallahu ilaahay siyey hu rajulki si min asnaafi lmaali min anwaaci lmaali maal noocyaalshay halkumidayn ilaahay si walalwali nooc maalay nooc kasta nooc noo ilaahay si fautiya bihi birajuli alalkooyay facarafa huwa ala kasiye hu rajulkiya nicamahu nicam allah ilahay nicmiyaashe kasiye facarafa rajulki na kasay ha nicamtiya garade kase wa qaala allahu tacaala ilahay ma erey famaa camilta may soo bidi fiha fi nicami intaas nicme kasiye nicmadaas ma kasoo bidi qaala rajulki ma erey ma taraktu ilah an makutamna min sabiilin jid makutamna tuxibu anta adijeelo an yunfaka inin nafagay fiha fi sabiili wadadii edeelika nafagay adijeelo an makutamna ilaa anfaktu nafagay fiha fi sabiili wadadaas laka lakaliyajlika ilah wada dartaan nafagay iklaas o haykada dartaan suubisare qaala lahu tacaala ilahay meray kadabta beena sheegta islaas makahaine walaakinaka ad facalta falayl gaala laka inilakin eron fali huwa rajulkan kanga jawaadun lan sakaawe waay halka ero fali wa wakad kiila waan walakin ari istususlay haayen camalka waan walakin samay uma umira bi birajuli rajulki alamre fasuciba rajulki lajiiday cala jahanama cala wajhi waji rajul rajulki wajie korsheelinjide bamaulga huwa rajulka yalaride fi naari naarkisheelkride wa rawaamay wuli adeskala muslim muslim ya wuli jari-un bifatixljimi alakri wakasri rai wabilmadi jari-un e shujaac geesa xaadigon dhugle waay halkeero saasaan dagaalantialili shujaac geesa waay xaadigon dhugle halkeero wacan ibni cumar korku istatuska saasa xaaraman ayumana wacan ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana naasan dad yagaaluna asmereen law linabina umangareen ina una nadkulu galaan ala salaadinina madaxyaalkan korsi on galaan fanagulu may kagolane lahum lisalaadinina may garaane bikilaafi ma kilaafshin galaan natakalamuna kahadlaan ida karajna hadibano min candi mindi salaadini madaxyaalka sabihotiya kuban walan kahadlaan gedaan kahadlaan wa qala bn cumar cabdلlahi بn cumar radi lahu taala canhuma may kagolay kuna un haani nacudu naxnuna kutriya yahaani hada madkuurkan kan iya tiryaanay nifaaqan munaafiqnimo iya kutiryaani way ala cahdi rasuuli lahi ala zamani rasul ala cahdi rasuuli lahi ala zamani rasuuli lahi sala allahu alay salam ilahi rasul shay zaman shay rawa lbukaariy bukaariy wariyey can ibni cumar ana naasan dadya gaalumeerena lah lahu libni cumar cabdullaahi bin cumar may ngaren ina un nadkulu galaani ala salaabinina madaxyaalkan korshooyen galaan way fa naqulu naxnu numayraani lahum lisalaabinina may ngaraane bikilaafi ma aladigi khilaaf sheenka goolaan natakalamu naxnu nakahadlaan ida kharajna hadina bano min cindihim cindi salaadin salaadin tagbi hadi kubano kowrka marki baali roogna hadalkina kahadlaan walkhilaaf sanga binaankana kahadlaan qaala ibnu cumar ibna cumar radi lahu tacaala canhuma meray kunaa unhaani nacudu naxnu nakuutiriyawani hada kan atiriyani ficilkiisi sheegahaysan oo dhankan hoob horti soogdon onkasolaaso yani wa kay nashaadi fircoon dahiriyaas oo binaanka baton siglahassikdun weelasa kan usugee nacudu hada ficilkaas may kutiryaani naxnu nasaarteena nifaaqan ma kutiryaani munaafiqnima kutiryaani way cala cahdi rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shasamisi aw albukaariy bukaariy hadiskana weriyey wacan jundub bin cabdillahi bin sufyaan radi allahu taala canhu qala jundub may ka koolay qaala nabiyuna o may ka koolay sala allahu alayhi wasalam man samaca lankis dadeejiyo samaca allahu ilahi na dadeejiye bibi man manka na deejiye waman qof ana gof yiraa i istutusiyon yuraa ilahu an istatusiya bihim iman mankaasa istatusiye wa waman yuraa ilanka istatusiyon yuraa ilahu intutusiye yuraa ilahu ilahin intutusiye bihi biman manki intutusiye walaw salkin arago le ilahi intutusiye wa mutafaqun caleyh wafaarawa muslim muslim iyo xadiiska ilan wuri min riwaayat ibni cabas radi allahu taala canhuma samaca bifajdi dilmimi mintishiselaki samaca wamacnaahu macnaa samaca samaca macnaheed may bua adhara lanki daahir iyo camalaho camala man manka amal shay daahiriyo linaas dadkan daahir riyaan liajli riyaain wa iskatus daraadiyan daahir wasamaca allahu ilaahayna ana dheejiye bi biman ana dheejiye ey falaha ala falaxeye hu manka yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaamati qiyaama maalinteedi falaxeye wamacnaa man ra'aa ey adhara man adhara lanki daahiriyo wa man ra'aa lanki sutus ey man adhara wa lanki muujiyo linaasi iskan muuji alcamal asaalixa camal soobon muuji liyucdama huwa manka ini lawiimeyo cindahum cinda annaas camal suubungagwahiya lankan saala halka ero liyucdama huwa liyacduma si ingwinas liyacduma huwa manka si ingwinado cindahum cinda annaas dadka da cabdiyo cadiim sinkanagro daraadiye amal umuuji ra'allahu bihi wa ilaahayna umuujiye ey adhar allahu ilahay muujiye sariirata sariirata man mankaasa walistirtis ee hooska yani didiis hooska oo dartinka winaynati ewa muujiye calaa ru'uusi lkhalaaigi khalqiyaalka madaxyaalkood korsho ilaahay muujiye wa adhar allahu raa allahu ilahay tutusiye bi manka tutusiye hey adhara ilahay muujiye sariirata sariirata man mankaasoy sirtis hoosea ilaahay muujiye oo nanka ana dartay mansuubi ani amalka do dardarti on muujiya ilaahay zaahiriya adhar allahu ilahay zaahiriye sariirata sariirata man mankaasay sirtis iyo ilaahay zaahiriye calaa ru'uusi lkhalaaigi algi alka madaxyaalsho korshon daahir waan abi hurayrata radi allahu taala canhu qaala abi hurayra may ka gole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka gole man tacalama lanki barado cilman cilmo barado cilmadaasoo min maagina kumida yubtagaa la dalaba bihi bima maag wajullaha ilahay wajisheed ka dalaba caza la gaalib aday wajala winadi laa yatacalamu inbaradaane hu cilmigaaso inbaradaan ila liyusiiba huwa mankaaso in yasiibo bihi bilcilmi cilmiga suge caralan dirdir kaasiib oo caral kaas min adunya addunya kumida kaasiib ay mataacan raaxa oo min adunya caralan ay mataacan wa raaxa yaro oo addunya kaasiib daraadiya lain barado lam yajid huwa man kaasoy mahelaw caraf carfa aljanati jinad carabtiya mahelaw yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama qiyaama maalinteed jinad carabtiya mahelaw e yani riixaha riixa aljanati jinad riixadiya mahelaw kabaama yuli xadiidka abu daawud iya wuri biisnaadin sanad iya wuri sanadkaas oo saxiixin واaxaadi aadi aadi kaso fi baabi baabka alwaaridat fi baabi ororti kairatn ti badan mashhurat mashhur baabu ma aladigi anbaabey yutawahamu lawehmooda anahu ana ladi ladiigaba riyaa istatus ini ay lawehmooda walaysa huwa maaganan haane riyaan istatus an haan baabu ma aladigi anbaabey yutawahamu lang maleeya anahu ana ma maagasoyb riyaa istatus ay lang wehmooda lang maleeya walaysa huwa maaganan haane riyaan istatus an haan an abi darin radi alahu taala anhu qal abu dar maykagoolay ila lirasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulka maylangareere ayta akbirni in waram arajula rajul in waram rajulkaasoo yacmalu camal falaw alcamal acmal min alkhayri kheyr e camal falaw wayaxmadu naasu dadkan amaanayaan hu rajulka sidee amaanayaan inkaramtan yeede rasuulka sala allahu alayhi wasalam yasaasi warsadi wa qala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulka may kagoolay tilka taas caajil bushra lmu'mini lanka muminka bishaaradiis oo ah degdegdi waayo can abi darin qaala abu dar may ka golay ila lirasuuli lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasulka may langaray arayta akbirni in waram arajula rajul ink waram rajulkaasoo yacmal huwa rajulka camal falaw alcamala camalfal camalfalaw camalkaasoo min alkhayri khayr camalfalaw wayacmadu naasu dadkana macdiyaayaan hu rajulki aleyhi ala lamali kamacdiyaayaan camal suubunga suubiye dadkini lankin lan faylo hay hadusala waay camal fayle sameeye salin dadkini macdiyayan wa kan usideesade usulmaku e istatusi halkin arg halkin deego ma e camalki fayle suubi dadkina isku amaanahaya usul urjeedadiis halkin arago ma eh ilahi dartis urjeedadiis qaala nabiyu nabo may ka goolay tilka taas o oo amaantaas e oo dadka amaanahayaan caajilu bushra lmumin lanka muminka bishaaridiis o adegdegaas a hawaama yuri wadeedka muslimun imaamu muslim yawli yani baabu taxriimi nadari dayma xaarangnimadeedi yan baabay ila lmar'ati bilaa mayli daymooda xaarangnimadii maradaas alajnabiyati dheerangnasbey walamradi baabu taxriimi nadari dayma xaarangnimadeedi yan baabay ila lamradi girlaanti kala daymooda amradkaas alxasani surudla ligayri xaajatin danlaanglin daymooda xaajadaas sharciyatin shareecada langnasbey eyr shalan daymooda mana baabu taxriimi nadari dayma xaarangnimadeedi yan ila lmarati bilaamay ladaymodo maradaaso alajnabiyati dheeranganasbe garaaban hay ladaymodo xaarangnimadeed walamradi baabu tacriimi nadari daymo xaarangnimadeed yan baabay ila lamradi yani girlaawo ladaymodaw amradkaaso alxasani wanaagsan wanaagsano surube ladaymodaw ligayri xaajatin danlan ladaymodaw xaarangnimadeed xaajadaasoo sharciyatin shareecada lang nisbey qaala lahu tacaala ilahay may ka golay guldhe nabiy llahi maxamed o lilmu'miniina muminiinta may ban eraase yani yaulo hilaaban min abtaarin way ulo laaba an beh yaulo laabaana reer min abtaarin way basaryaalkoodiy laabaana yani jawaabu alab iyo kajaz yaulo tas ulde lilmuminiina muminiinta deh ulo laaban deh yaulo laabayaana reer min abtaarin basaryaalkoodiy laabaana waqaala lahu tacaala ilahay may kagola ina samca magal walbasara arag walfuaada galba kul ulaaika almadkuur madkuurkaas kaase kulisho kana huwa kuliga haadi mas-u anhu an an lkuli kulig heshe mas-uulan kilisuaala haadi waqaal lahu tacaala ilahay may kagola yaclamu huwa alla subxaana watacaala may ogiya khainat alacyuni irtidiya walkhiyaanatiya ogi wamaagiya ilahay ogi tukfi suduuru hebedyaalo garyaaya walilaabyaali hebedyaalo garyaaya in ilahay korgabo alacyuni bas meel kuwaafag ilaa walkhiyaanahay to ajnabada fiiriyahay misan dadkaa sanadka xasanka yani kan hadii bilaan haadlahay kada leho taasan fiiriyahay usun yani meelha gare khaainat alayun le il walkhiyaanat le yaclamu ilahay ma ogiya khaainat alacyun iltidiya walkhiyaanasiya ilahay ogi wamaagin ilahay ogi lay tukfi garyaasa sudur labyalgabiya walihebidiyaalka kajarang ilahay kordhawa waqaala lahu tacaala ilahay may kagoray ina rabaka rabiga nabiy llahi maxamedow rabiga labilmirsaadi yani wa kay masala imilgalki kasifaysan lamawsufun ali lakatilmaamay bilmirsaadi milga lakatilmaamay oo ilahay ka aragahay kafir yahay mana وan abi hurairata radi lahu taala radi lahu taala canhu an الnabiy sala الlahu alayه wasalam qala nabi naomay koray kutiba walabtubi kutiba may lagadiray cala bni aadam ibnu aadam korshay may lagadiray nasiibhu nasiib ibnu aadam ibnu aadam nasiibta iya lagadari min azina zinay nasiibe mudrikun huwa ibnu aadam kaasoy ka heleelaw dalika nasiiba nasiibkas heleelelay laa maxaala tashak la-aan iyo heleele oo nasiibkiisuga ay kadiyelay hoob lang gadaray shakalaan wa kutiba ala bni aadam may lang abtuway lang gadaray nasiibo nasiibo ibnu aadam ya lagadaray min azina zinanka nasiibe mudrikun huwa ibnu aadam kasu ki heleele way dalika nasiiba heleele laa maxaalata laa shaka shaka aan yani heleele wa kalkan zanidii ma ayu rasuulka sala lahu alayhi wasalam tilmaam alcaynaani lamada hindhood zinaahumaa yani waa ka yazniyaani zinaysadayn wa zinahuma zina alcaynayni maybua annadaru daymo lamada hindhoo zina islaain zinadiyon maybua daymo oo ajaanibtila daymooda wa waludnaani lamada dhegaaniyoona zina isdaaya zinahuma zina aludnayni lamada dhegaa zinadiyoona maybua alistimaacu dhugunsado wal ini la dhugunsado oo halaalan hayni la dhugunsado yani heeski iyo musikidi iyo waxyaali of muslime laharma lahamadaw iyo walba ini la dhugunsado baxaaramhaayeen dhugunsado taasa yoona zinadiyo e walisaan lisaanna zinahu zina lisani lisaanku sige zanigiis usun alkalaamu hadal waayo lisaan usun zinay side zanigiis may bani hadalo walhun ka hadal waayo walxaarame ka hadal walhun ka hadal walyadu galangiyen zinaha zinalyadi yadiyeede zinadii albabasho gobasho waayo warijlu lugna zinaha zina rijli lutiyeede zinadii alkuda tilaabka melunlun tilaabka hadl waayo walqalbu qalbaniyahawijelade wayatamana tamaniye wayasadigu ma in rumaayeye dalika almadkuura malkuurkaas kaasa alfarju farjin rumaaye o yukadib huwa farjigi beeniye hu e yani waa kay masalan ba ahy ahy farjigi beeniye ho ashaksa shaksigya beeniye oo walisufadaayman wela mutafakun caleyh wahada lafdu muslim wariwaayat lbukaariy mukhtasaratn abi hurayra radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alay salam qaala nabiy naw may kakore kunton may bahdi kutiba may la farduele ala bni aadam ibnu aadam korshay may langaderay nasiibu nasiibu ibnu aadam langaderay min azinaasinka nasiibe mudrikun huwa ibn adam dalikas nasiiba nasiibkas helele laa maxaalata laa shaka shak laangan helele alcaynaani lamada hindood zinaahuma zina alcaynayni annadaru daymuay waludnaani lamada dega zinaahuma zina ludnayni lama dega zinadiyo alistimac dhugumsado walisaan lisaan wa zina lisaani wahay walisaan lisaanna zina zina lisaani lisaanka zinadiisusun alkadaam hadal ongakadal wa walyadu galangniyen zinaha zina alyadi yadi ade sanadi ayaan albabasho gobasho oo janabadi lakagobodaayo lakasalaamo lakasaabado warijlu lugna dina dina rijli luti ade sanadi ayaan alkhuda tilaabgaad ay ilmashu socod waay ila almaxaarimi lansoodo ila haramay lansoodo maasi lansoodo walgalbo galbigi yahwa jeedade wayatamana huwa galbigi tamaniyay walhunga jeedade isuna fade wayusadigu man rumaaye dalika alqalba qalbigaas kaasa man rumaaye alfarju farjiga an rumaaye o yukadib huwa farjigi beeniye huwa galba beeniye dalbag wala fadaaisamani ay beeniye amir dalbag la mutafaqun alayh wa hada lafdagan kan ay lafda muslim imam muslim lafishay wa imam lbukaari na riwaayadisan oo kal weriyey mutafaqun ala regdal wa riwaayat lbukhaarina muktasaratun hiya riwaayaded gaaban o muslim riwaayatu gaaban tu kalku humaatiyaalkaas oo dhan hindho hada hindho yani saasumay wala hindho gudbiyayan wali aragan walan aho aragan sii gudbiyayan galbigian ridaan galbigina jidki dhonga yani intaliya dhagaajiye bes kofki korka humaato ka dhagaasgoobsade yani wa kay taaso mukadamatu zina lere zinada hordhacyaalsha umana ma hormaraaya yani wa kay taaso mukadamatu zinadi oo hormaraaya masalam kowtwal isarage fa nadratun fa tisaamu fa kalaamu fa mawcidun faliga halilahayo mana markin horeysa nadaro wa isdaymoode kabacdi yani fa tisaamu wal islamuursade walaawyar wal isagosade higaasi fa kalaamg inta ogdi intilay maraasa kada hadalakoye fa mawcidun higaasi intamay meelogooneed yargo failahay fama falidaa reed higaasi mana kalkun wala isa dhalaayan mana kalkun tan hor daymadiy horeeyas yani markaasu fa nadaratun markin horeysa isfiiriyo fiiridi hooba reebton kalkun kawtubad reeb inta kale mududbaaya markaas yani kalkun reetaasu kulisho rasul ning cadde walaa xaaramo waleysanin albaaya lilay mana ya dembigaasa leyon nabi saciidin alkudri radi allahu taala anhu an nabiy sala lahu alayh wasalam qaala nabiyna may ka goolay iyaakum may sinku digey waljuluusa fadheedo fi durubaati wadiyaalka fadheedsan yo sinku dige a qaalo asaabta mereen ya rasuul allahi wala lindidaha fidhiyaalka lindiyaha may hindhool hindhoo oo binaan ad fadheeto binaanki lankasiya mare kalkun hindhoogin yoona fasaxnin walaha aragaayan galbigi han gudbiyaayan galbigi shageeye afkiya hadul bilaawe arinti sii socdaas kalkun meelooban fadheesan ko sawsaban fadheesan binaama fadheesan qaal wasaabti melan ya rasuul allahi ma lana ma lana un maninhana min majalisina makaana fidiyaalkan manin sugnaana budun deegtong manin sugnaano makana fidiyaalkan makudeegtoman wa may weli nataxadathuna sheeko islan fiha fi lmajalisi faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheme golay fa abaytum hadii sin diiden ila lmajlisa fadheedo ma binaamay fadheedan durubde wadiyaalka fadheetan ma wal kala diiden faacdusiya abariga jidkusiya agga aga darigi jidkusiya alshaysiya kaalu asaabtamaren uma xago darigi jisaabshamehad ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo qaala nabiyuna umay ka koray kaldulbasari indolalaab waay indolalaabo oo janibta tag macdishahay saabka meelin kuafugo baabu taxriimi nadar ila lmaratin ajnabiya walamrad kiumana indolalaabo ko wakaful adaa oo maxaarimta meelaha maraayan lama fiirin ajaanibta meelaha maraayan ajaanibta lama fiirin wakaful adaa dhibna la reebo langna lan dhibna indol lanka dhibna lisaan hamashuwa lanka dhibna waradu salaam islaamna la radiyo dang ala lankeka maron asalaamu alaykum hawkal waalaykum asalaam may dadgeerka salaamlay nagaana ngarno salaamsada walamru faraw bilmacrufi wanaagna la far walalwalijitaskafis wanaag alkarg doona far wanahyu reebo waay ani lmunkari munkarna la reeb mutafakun alayh adikana mutafak waay waan abi dalata abi dala may lakuuriyay magaashay zayd ibni salin radi allahu taala anhu qaala zayd binu sal may kagoray kunaa unhaani qucuudan kuu fidhiyahaani bilafniyati binaanyaalka kuu fidhiyahaani jamcu finaayin afniya wa bikasri lfa fina afniya binan wahuwa makan lmutkasi amam lbeyt yani kuna unmahan gucudan ko fidiyahanyar abu dala abi dala kunidis waa ko camu anas wa adeer anas adeertey zeyd bin salim radiala radi allahu tacaala canhu qala abu dala may kagolay kuna unhany saaten gucudan ko fidiyahan bilafniyati binanyaalka fidin natahadau nanu na sheeko islaani fiha fi lafniyati binanyaalka gurya hortiyo ka sheeko islaani faja may koye rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulkiana mari faqaama nabiy naba usulumay alayna korkaana surumi faqaala nabiy naba may kagoolay sala lahu alay wasalam ma lakum ma sabata lakum iting maysiin sugnaadi wali majaalisi sucuudaati binaanyaalka fadheeshadiyo maysiin sugnaadi ari maa lakum maa sabata lakum iting maysiin sugnaadi wali majaalisi sucadaai binaanyaalka majlisyaalshooy iting may sin dhexeeya intan fadheesangan ari ijtanibu ku dhoorsada majaalisa sucuudaati binaanyaalka fidhiyaalsho kudhoorsada binaanyaalka fidhiyaalsho isin fadheeda tan san kudhoorsada fakulnaa unameerne inama inkalmaane acadnaa una fadheeni ligayri maa basin ligayri basin baaslangan fadheeni baas ma e wal basan lahaynen san fadheeni le haye acadnaa fadheenay natadakaru hal un isahasuusiyaan iswawaaniyaano isahasuusiyaano unta fadheeni wanataxadasun una si sheekaysadaan sheekaal alag sheekaysadaan yan tan fadheena wal baasle man fadheen namashiyo wal dadibo iyo walkal man fadheen nta qaala nabiy naomay gole ama hoy laa ama laa way ama hoy ama laa tutraku hadii isin ku tabaana oo fadheedo kun iska fadheetan wadiyaalkan fadheetan isingu tabaana faaduu gudida xaqahaa xaqas yani durogi wadiyaalki yani xagsoo gudidow ma ayu rasuulka sala lahu alay salam tilmaamay kallulbasari hindhoolalaabwaay ajaanibka lama fiirine hindhoolalaabwa waradu salaami salaamna miradi waay oo langan lanka kamaron alaykum asalaam adeer tooradid wa wa xusnulkalaami kalaamkana la wanaaji waay rawaama yurey wadeedka muslimun muslim iya weri assucudaatu bilamisaadi walcayni alakri ayo turugaat waa lamijeed wadiyaalki lamijeed wa faaduguza ama hoy laa tutraku hadii sin kutabaane majaalisa sucudaati sin kutabaana faaduguza xaqahaa xaqa turugaati wadiyaalka xagsho sucudaad lakanagda sado sado socdaan mali fasri bimacnaa durugaat xaqaha xaqa socdaati wadiyaalka ama xaqaha xaqa durugaati durugaat xagso gududa huwa xaggu suge maybua kadlul basar indholalaabo ajanabadan firin waradu salaami salaamnala radi waayo xusnul kalaami hadalka nala wanaaji waayo sawa muslimu muslim iya waadis wariyey asocdaatu bilamisaadi alafi walcayni ayi durugaat wa wacan jariirin radi allahu tacaala canhu qaala jariir may ka golay saaltu suaali rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulkiya suaali an nadar lfajati kadidi daymidi aya warsadi an nadar lfajati kadidi daymidi aya warsadi faqaala yani wa kay faqaala nabiy naomay kagolay sala allahu alayhi wasalam asrif ilay dasaraka aragala halaaf marama adeenka nagdoy sanwar malkin haysado yani wa kay saahay may su-aalay lea yani saaltu rasuul allahi suaal an nadar lfajati kadidi daymidi oo daymida ofkun oonayo anardin ajnabada koohor baasoreed wijida lakulmiyaaso koota aragaaso oo waanindhooha kulaabadaastan yade dambi lata rasulka walsa faqaala nabiyu sal lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may goray asrif il basaraka araga halaab araga halaabha il waay mana a isaasu tooka lamaadin nagdoy mana yani isaasu wakad saxa ma yufidu yani wa kay wal onayo faaidooyo kalen ansaxi basarka laabalen mana riwaayo kalen ma jartay faamarani rasulka ma yar muslim riwaayadi rasulka ma yamray an asrifa basari aragayni al il walaysa asrif basraka maana yani may amrayhnan basarka il saasa riwaay kalen kan hadma asrif il basarka araga il araga laabo maramadan firido fawa muslim muslimiya wadiskana weriyey waan umi salamata radi allahu taala anha qaalat nay kagolay umi salama kuntu an hadi cinda rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shegdisi hadi wa cindahu cinda rasuli rasulka dismay hatay maymunatu maymuna roogdi umi salama hadlaay a rasulka balisa roogi maymunan balisa roogdi la faaqbala ma yakaabila ibn umi maktumi ibn umi maktum yakaabili wadalika waktigaas wadalika alwaktu waktigaas oo rasuulka unubaalis roognoona sala allahu alayhi wasalam waktigaas may haaday bacda an umirna unu bilaante ena marki lana amri macshara nisaai kasisay bacda an umirna naxnu un marki lana amri bacdisha macshara nisaai kasisay bilxijaabi lana amri bilaante tin isxijaabo marki lana eri waktigaas ahayd miila fidinay reed faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul sheegamayn eray ixtajiba lamadin isxijaaba minhu min ibni umi maktumin isku xijaaba ibn ummi maktuma kooye isku xijaaba fakulnaa unmerna ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo alaysa huwa ibnu umi maktum ay mahane acmaahin dool mahane oo laa yubsiru huwa ibn umi maktum aragaane naa na una ning argaan mahaane walaa yacrifu huwa ibn umi maktum kasaane naa una nin kasaan dadka inta fidhi ning argahan nin kasaan mahaanew ma isku xijaaban oo may fahmeyn xijaabkini o oh, ofka migalka elay yani uslay dad araga uslay isku xijaaba yo nafsi o yani kalku migalki filiy koran oo kale siyeedahayka saasaan fahmay rasuulkan jawaabi sala allahu alayhi wasalam faqaala nabiy nabag meeray sala allahu alayh wasalam afa amyawani antuma lamidin hindooliyatina maay alastuma lamidin ihidina tubsiraani lama aragaw hi cabdallaahi aragaw ihidinaw cabdillahi maktum hindoolka hoobis hindooley isin ba inda gabten isin naftin firidan mana isin naftin isku ijaabat isin naftin ba yani firidan lang ogolahay nures lamada meel lamada janib ba amarka lamada ba qul lilmuminina waqul lilmuminati amarka lamada ba yani wal farilay megalka indho laaba leer filantin yon indho laaba megalka janabad yon ini fiirsadan mae ini yon fursadano darisin fursadano res isku fiirsadan mae mana lamada meel is yani is firina lamada lamada ba yani saawada iskala jartalay man is firiyan lamada walbine yani sidasaas wa hada may le cabdلlahi بن sلم may laa indah kuntu an hadi cinda rasuuli lahi sala الlahu عalيه وsلم inda inda rasul rasulka dis may hatay maymunatu iyahat faakbala ibn umi maktumin ibn umi maktum iya kaabili وadalika alوakt وktidaas kaasen bacda an umirna marki linamri bilantena bilxijaabi linamri bacdi jihaad faqala nabiy na may kagolay sala الlahu عalيه وsلم اxtaji wa istijaaba minhu min um, minhu min ibni umi maktum isku xijaaba fakulnaa una merna ya rasuul الlah ilahi rasuulkiisiyo alaysa huwa ibn umi maktum amahin dolmare laa yubsir huwa ibn umi maktum kasin argaaninauna ning argaan walaa yacrifu huwa ibn umi maktum kasin kasaaninauna nin kasaan faqaala nabiyu sala lahu alayh wasalam ilahi rasulka may afa cam yawani lamadin afa cam lama hindhoole miya antuma lamadingatin antuma cam yawani lamadin hindhooliyatina afa cam yawani lama hindhoole antuma lamadingatinaw hindhooliyatinaw alastuma may lamading mahane tubtirani lama aragaw hi cabdalahi aragaw cabdillahi maktum adinka aragaw mahane yabua ha aragana le ma suaal jawaab kalkumaskud aragana ma aragaasana ha kuxijaaba way maanta anfiridan isido sawama yuri xadiidka abu daud tirmidi o kala tirmidi mer xadiidun hada xadiidun way xasanun darjiis hasan e saxiixun o saxiixun ama saxiix ahey yani fi sanadihi nabhan mawla umi salama majhul ankajaran liya yani saas way kolku ma ansaxey hahay saas oo kale hadiska yani xasan waay o صaxiixun ama صaxiix صaxiixkooyo qala yani wa ki waruya may wuriya an abi saciidin alkudri radi allahu taala anhu abu saciidin alkudri may kuriya ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam qaala rasuulka ninka goori laa yandur rajul rajul mudaymoodaw ay daymooday a ilaa cawrati rajul rajul cawradiis mudaymoodaw nafyi oo bimacnaa nahyi aw anfili ay daymooday kadhiganta nafyu madaymoodaw ay daymoonay kadhiganta ay migl ofka migilka ofka kal cawradiisa nifidi xaram waay madaymooda rasul wala lmar'atu walaa tandur lmar'atu bilaamayan madaymooda so ilaa cawrati lmar'ati bilaamay kal cawradiya madaymooda ay daymoonaya kadikanta walaa yufli rajulu migil isana cawrada hadi lasfiirion maemana taasana diidaan madaymooto laylan migil cawradiis bilaamaysana bilaamay kal cawradiya ni daymooto mabinaa rasul sal sala allahu alay wasalam walaa yufli rajulu rajul madeeraw ay deernay ila rajuli rajulka maderaw fi taubin karko dasis makaderaw toobkaas oo aidin hawa oo namadan qof megilke tarhadninko goalinko islahogogadan datiyo walban ka jarn ay weelnay rasuulka mawaalayan ay weelnay wa walaa tufli lmar'atu bilaamay yeena maderas ila lmar'ati bilaamay kal fi taubi dharko dasis makaderas toobkaas oo alwaaxidi hawa ay deerne kadakansiyan oo bilaamayto bilaamayto karko lahogogaso isajifadaan datiyo walban ka jarna maweelas ay weelnay iya kadakantanayo maywalay fidnilkobsle rawamay uri adidka awradaas aragay yala didida rawa muslim muslim ya adidkana weriyey baabu taxriimi lkhalwati kaalahaansha xaarangnimadeedi ambaabay biljnabiyati naag ajnabay ho dheeraadang nisbay lalaal nagda lilgoona nagdaw gurigo lalaskunaw xaaragnimadi qaala lahu tacaala ilahay may ka goolay waida sa'altumu hadii suaalan su'aalasan huna ay nisaa bilaan hadii suaalasan bilaan hadii mataacan alaab wartadaasan fasalu suaalahuna nisaada suaala min waraai xijaabin xijaab gedaal shay kusuaala wa kaasa qalbigin daahirkaya nadiifkay wa fasalu suaalahuna bilaanta suaala min waraai xijaabin xijaab gedaal shay kusuaala وعan cقبaت بni camirin رadi الlahu taعala canhu cقba mayl kuriyay ana rasuul الlahi sala الlahu عlyه وasalam qala rasuulka may ka golay iyaakum may sin kudigey وdukula galgalaw iya sin kudigey cala النisaai bilaan korshoon galgalaan bilaan ajnaben galaantaasa sin kudigey rasulka sala الlahu عlyه وasalam iyaakum may sin kudigey ey uxadirukum iyaakum isin may siin gudigey wadukula galgalaw ya siin gudigey ala nisaa bilaamo korsho janabada korshoon galana siin gudigey a faqaala rajulu rajulko min alansaari reer madina ma era afara eysa akbirni in waram alxamwa seedigi in waram sari mana fayajib lixtiraazu minhu yan walka doorsadey hayede yan walka doorsadey ahe qaala nabiy naumay kagolay alxamu waa almawtu geerug waay mana kan yede fool dooriside waanato sida geeri lanka dhoorsada lan geeri mala ogolo dhimisho mala ogolo saas oo kale lamidasa lanka dhoorsade mutafaqun caleyh alxamu macnaaho qariibu zawji zawjada zoojke zoojke dhaba qaraabadiisu ka akii aki zawji zoojka walaalshay oo kale wabni akii aki zawji zoojka walaalshay onogshay oo kale wabni cami cami zawji zoojka adeershay onogshay oo kale wa intaasoy o migalkaas ew ya xamwa eh xamugaasay kolka moodba lamid atu mana geeri lamid atusin unta tankal fitnadiya yani wa kay lang dareen tankal fitnadiya lasku ilaaliyo dhiko laakin tan hoos lankingajar n isku ilaalina dhiko oo adi nang maraysina waan dhibaato di kalkuntan yade geero oo kala lamidata rasul faqala rajulun rajulku may kagooley oo min alansaariya mayre farayt akbirnin waram alam wasadogin waram qala nabiy na may kagooley walamwo yani sadogo waab almawtu geeri buay geeri limidas waay mutafaqun aleyh alamwo sado may leer gariib zoj zoj garaabadiisu ka aki aki zoj zoojka walaalshay oo kale wabni aki aki zooj zoojka walaalshay anogshay oo kale yani waa kay wabni cami cami zooj dooska adeerti nushay oo kale intaaso yani lakadhoorsado waaba geero oo kale as lakadhoorsada lakadhoorsade fayajib lixtiraazu dhoorsado waajib e minhu min alxamwi sodogo lakadhoorsado kama sidi yuxtarazu min almawti geero lakadhoorsado oo kale yani waa kay saas mutafaqun caleyh وan iبni cabاsin رadi الlahu taعala canهum ana rasuul الlahi sala الlahu عlaه وasalam qala rasulka may ka golay laa yakluwanna axadukum axadkin ay lagoona nagnay oo lagoona nagnay oo lagoona nagnay imraatin bilaamay ajnabe ay lagoona nagnay ilaa maca di macramin macramkoon saaxibe macshe ma oo maradaasoy lang maxram she e walaalshe e awshe abtishe edeershe unugya dhali oo kale ma ay lakaala nagnay sireedtua laa yakluwana axadukum axadkin ay lakaala nagnay biimraatin bilaamay ay lakaala nagnay ilaa maca di macramin macramkoon saaxibe macshe kalakaala nagdo maahin hadi kaas burog lakaala nagdo maahin mutafaqun caley وan buraydata radi alahu taala canhu qala burayda may ka golay qala rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulsha may ka golay xurmatu nisaa lmujaahidiina mujaahidiinta bilaantiyo xaarannimadi cala lqaacidiina qaacidiinta xaaran ku es ka xurmati umahaatihim umahaati yani qaacidiina qaacidiinka ahyaalkooda xaaranimadooda oo kale wa ma min rajulin rajulun rajul mujara rasulka sala الlahu alay salam rajulkaasoo min alqaacidiin ahaan fadheedo jaskiniban e qaacidiinta kumida majar yaklufu qariib nagdaw rajula rajulun qariib nagdaw rajulkaaso min almujaahidiina mujaahidiinta kumida fi ahlihi elshay dadkisan kakhilaaf nagdaw fi ahlihi ahli rajul lmujaahidi rajulka mujaahidka elshay khaliif nagdaw fayakunu khiyaanahu arajul almujaahid khiyaanaw fihim fi ahli elki dadki kakhiyaanaw majar ilaa waqafa allahu ilaa istaajilahu lirajuli rajulki kaainkaa ilahay istilahu lirajuli an istaajiye yawma alqiyaama ya qiyaama maalinteedi ilahay in istaajiye fayakud huwa rajulki mujahidka kaade min xasanaati xasanaati lkaaini ki wala khiyaanay xasanaadki yama kugaadade shaa huwa yani mujaahidkaasoy doona xataa yar lah huwa mujaahidkaas inti kuraado nagdaw uma ltafata rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahay rasulki hadee ilayna uni hana malcase uni hanabey faqaala nabiyu sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki meeray ma danuku maridin sihaatis engmalayasa an buraydata radi lahu walakiila dhaafaylankaas ma dhaafaw mana an buraydata walyamal hay gaad asanaad hay an buraydata radi allahu taala anhu qaala burayda may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may goolay xurmatu nisaa lmujaahidiina han mujaahidiinka e bilaantiyo oo kutaben jihaadka fi sabilah inbeeno bilaantiyo idoogku kutaben xurmadiyo cala algaacidiina haan fadheeden oo jihaadka nimbad jihaadki kufadheeden korshona xaaram ku eyiin ka xurmati umahatihim umahaati lgaacidiin han fidhiyan ahyaalkooda xaaragnimadooda oo kale lamiday taasa xaarangnimadii o lamida tu maa min rajulin rajul majar ma min rajulin rajulun rajul majar rajulkaasoo min alkaacidiina aan fadheeden kumid e yaklufu huwa rajulkaasoo bedel nagdaw rajulan rajulkao kala kalif nagda idiiti sandib maraw rajulkaasoo min almujaahidiina mujaahidiinta kumid a idiiti sandib maraw majar fi ahli ahli lmujaahidi ahli rajul lmujaahidi helsin kalif nagdaayo idiitis gadaalshayseedaw majar fayakunu huwa qaacidki wa ki qaacidka hayay oo rajulka hay khiyaanaw hu almujaahida mujaahidka khiyaanaw fihim fi ahlihi fihim fi ahlihim ahli lmujaahidiin mujaahidiinta eelsho dhaadi oo khiyaano eelkiisa humaasa ka sameeya majar ilaa hadii jarooba waqaf allahu tacaala ilahay surmiye lahu lilmujaahidi mujaahidkiya lankin surmiye lanki qaainka haya laha surmiye mujaahidkiya lan surmiye wa oo waa ku kan waleyki oo wala hadlaaye yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama fayakud huwa mujaahidki reesaadode min xasanaati xasanaati lkhaaini ki wala khiyaanay xasanaadkay bacdo ye dhaadode ma wal ya gaadode shaaa huwa mujaahidkaas doonaw xataa yardaa huwa mujaahidkanti kuraado nodo uma iltafata rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha daymooday ilayna unihana daymooday faqaala nabiyu sala lahu alayh wasalam ilahi rasulsha meraymaadanukum malidin sehaati seengmalayasan lankaasoy lankin xasanaadka wali fadaas u dhaadoy leeri seengmalayasan wala kutabeymisa yani ay walma kutabaw rawaa muslim o muslim iya xadiiskana weriyey baabu tacriimi tashbih rijaali binisaai wa tashbih nisa birijaal ala